xaramiyaaliyan kitaabiy umuur almanhiyi canha can lumuuri umuurtiyeeda la reebay kitaab lumuuri hadakan kitaab lumuuri amrin lijamya umuurka jamya ramyaaliyan kitaabiy umuurtaas oo almanhiyi canha can lumuuri umuurtiyeeda la reebay baabu taxriimi algaybati hamasha xaarangnimadeedi ambaabey walamri baab lamri samrow ambaabey bixifdi lisaani lisaanka ilaalintiis xifiyow shay lisamaryan baabay baaw tacriib lgayba hamasho xaarangnimadeed oo dadka la hamado xaarangnimadeed walamri baaw lamri lisamraw bixifdi lisaani lisaanka ilaalintiis lisamraw yan qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay walaa yaktab bacdukum bacdigin ay hamanay bacdan bacdikal hamanay ayuxibu axadukum axadkin jeeliya an yaakula huwa axadkaaso ini laxma akiihi akil axadi hacagkaas walaalshay hilib shay ama jeeliya maytan caala koni maytan halayka dhimadi oo qof walaalka e dhimadi hilib shay goosato aanta jeelila ma jeelidii fakarihtumo ka hadenga ilaahay adihu allahma ka haden wattaqu llaha yani waa ka ilaahay koobsada in allaha ilaahay tawaabun alih tooba aqbala waayo anraxiimu naxariista waaha waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay walaa yaktab bacdukum bacdigin ay hamanayd iktaab min algaybati hamishiyalkusheeni wahuwa dikru axadin bima yakrah ofku wali ka hadaw in alki sheegye amashalaresuban insheena doono kalku an yuxibu axadukum axadkin jeeliya an yaakula laxma akiihi oo qofku walaalka e ah, hamalaas may lamidata adoo hilibshay shay goosadaas soo wali dhimad hilib shay ama soo lamidata ilahi ka tilmaam an yaakula laxma akiihi akil axadi axadka walaalshay hilibshay ama jeeliya may tanaalayki dhimad fakaritumu ka hadeen fakrahu laxmahu hilib shayna kaadaan hamateen wa fakaritumu ka hadeen hua laxma gacma akiku ba ahi yani kaadin taas oo kale fakrahu hadaa yani hamashadiisna kahada taasa lamida tawatabu llaha ilahay nankaobsada in allaha ilahay tawaaban alii tawba akbala waayo doomanka odoonka hoban toobashana toobadiis akbala waayo raximun ali naxariiso doomishay muminiinta naxariise waqaala lahu tacaala ilahay may ka walaa tadfu nratoy walaa tatabic nratoy ma nratoy laysa lahu laysa laka adaka inkasugnaana bi bima maaga cilmon cilmo ka inkasugnaan nratoy ina samca deegow i walbasara arag i walfuaada galbo kula ulaaika kaas kuli shay kaan ahaadi mas-uulan canhu an lkuli kulskilis warsada ahaadi a walaa takfo nratoy walaa tatabic nratoy ma nratoy laysa laka adkinksunan dimaag cilmun cilmo kinksunan waadn korgamna kudu dabgaloy ina samca magalka oo ara yani walaaka deegaas i wahay walbasara arag oo hindhawalka aragaasi walfuaada galbaga ka kul kula ulaaika almadkuur madkur kas kaase kuli shay kana huwa kuliga haadi mas-uulan kilis warsada anhu an lkuli way kila aragobal iswarsada hindho may ka deegdi may ka aragdi galbag may ka yani galbaa griiday umaate may heere griidi dhiga may ka deegdi may heere may share kuli wal iswarsade way waqal lahu tacaala ilahay may ka golay ma yalfidu mahadal insaanka mahadal min qawlin gool makahadal ila laday laday lqawli gool abdis may haaday raqiibun ko ilaaliyaw catidun xaadiron xaadir ayahaadi وaqal lahu taala ilahay bay ka golay ma yalfid huwa insaanki makahadala min gawlin gol iskahadala afshiha kubaha majar ila hadi kahadalo ladehi cindaho cinda algawli golkasoy agdis may haadi raqiibun ko ilaaliyaw xaadirun ahaadi ko xaadira ilaaliyaw xatidun yani raqiibun ko ilaaliyaw xatidun xaadira ye haadi oo yani lamamalag ye ilaaliyaayan walbada kahadal walbada kahadala aftugaayaan kheer i shar wali haadaan hadhow tileed walka injaasiye iclam ogaaw imam nawaw raximahullahu maylia iclam ogaaw anahu shaniye yanbagi may haboona likuli mukalafin oo balig ho caaqile ka samayn haboona an yaxfada lisaanahu lisaan lmukalafi mukalafkaas lisaan shayni xifdi can jamiic lkalaami kalaam omatisashe ku xifdi ilaa kalaama ku xifdiyaana maayo kalaamkaas oo daharad daahirtay fihi fi lkalaami almaslaxato maslaxada ahirti wamataa waktogi istawa lkalaamu kalaam siminaas watarku tarkulkalaami kalaamku tabawshay simanaad fi lmaslaxati simanaad fasunatu sunad maygu alimsaaku an ani lkalaam waay canhu ani lkalaam kalaamkaas ini lakuhaysud may wali wadalika arrinkaasma haabitun waxaasilun liannahu shaniye kad yanjaru lkalaamu kalaami almubaaxu binawan in injidum walarga ilaa xaraamin injidum aw makruhin injidum wadalika jarigaas kaasan waa katiirunki badan fi lcaada caad ahaan argeedun badan oo la argi waay wsalaamatu ad bedbaado walba hakindeerni laa yacdil malekaadaw ha salaama shayun shay lekaadaw malewa ini isku aamusto walba hakindeerne fayle inti hadal oo caadi elay unti adera fadi meelhunkiridi fadi xaaramkiridi fadi kiraayi kidi fadi salaamad walekaadaw majarwa isku bedbaado walba of biniaadankin rane i hamadi idili walba lakin erna saasa fayle giyaamado saliima fila ilahay inseed wasalaamatu laa yacdiluha shayun wa ma era imaamna raximah llahu iclam ogaanaw shaaniye ynbagi likuli mukalafi of kastoo baaliga caaqila ka samay ban haboona an yaxfada huwa mukalafka ina xifdiyo lisanh lisan mukalaf mukalaf carab shay xifdi can jamiic kalaami kalaam dhamaantis carab shay ku xifdi ila kalaaman kalaam ahayn kalaamkaasoo daharat maslaxato maslaxad ahirtay fi kalaam kalaam oo maslaxadiy binaanka yaalama ini hadalka ku carab shay xifdi taasafay le wamataa waktagi istawal kalaamu hadalo wa tarku tarkulkalaami hadalku tabaw simanaadan maslaati kasamanaadam hadalka firi horta yani yani wa k hadiski hay kale aha yani man kana yumin billahi walywm lakir falyagol kayran o liyasmut hadiski hay ilahi sala lahu alay salam hadalka firi horta unta hadalna firi mana kalku hoob kalaamka hadallo i hadalkaas kutabta maslaha aan simanyin walba hadaa jareeda ngaraghay ne isku jinglay ayin ini hadal ini kutabtoob jinglay ba in maslaha jinka ayin fasunatu sunadu maybua alimsaak haysado anhu an kalaam hadalkaas kuhaysado wadalika arinkaas kaasina haabitun waxaasil ini hadalku sugeel kuhaysado faylatana sunada etana arin jartu may wali lianahu shaniye qad yanjaru kalaamu kalaamki ini jiidimo larage kalaamki almubaaxu bina wayordhaan mubaaxs kuhay sheeka caadi layhay in jiidimo laraga ilaa haraamin wa sheekadi duweda silimwed lanko lakilaabe walhamade yani xaaramaha jidimi lanko sihunlon daymoode sihunlon lahadale wali saahibo xaaramahan jididi ama kiraayahan jididi kalkun kowtuba mahan bilawtuleed isku dhaaf kalkun surada inada kuhaysatale masaadun masaakirokin hijarna kalaamka suge oo mubaax waad lata sheekilayo ad lata xaaraman la arge liannahu ana alkalaama qad yanjaru lkalaamu kalaamka ini la arge kalaamkaas almubaaxu binaway ilaa xaraamin in jidid makruhin ilaa makruhin kiraahiya in la arge wadalika ay jaru lkalaami kalaam jiidadowshay ila alxaraami o makruhin jiidadowna kasiirunki badan a filcaada dhaganka eedanka badinyikan usugeen caadada dhahdiye eedanka badinyi hadal badan oo kotus kufayle humaan in isbedela wal badan alarga mana may badbaado kajarta in isku aamus fasunat alimsaaku canhu may wele saasa ka badbaadasa xaaraqnima kadiyaas soosha mugata afka hoobiirinya dhabsiisanyi meelma kadiyaas meelhon meel arame meel kadaami kadiyaas wasalaamatu badbaadowna oo ad walba lakin rame walba lakin gobsane isku badbaado adalka medunkinjeynaysum uskuhaatana laa yacdil malekaada ha salaamadeeda shay wal ekaada majarwa waan abi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay kole waa ku xadiidki kuwa man kana lakihaadi yuminu ini rumaayo bilahi ani rumeeya haadiyo lyawmi maalin yoomki alaakhiri dembi rumaayo haadiyo falyaqul hika hadaloy khayran khayr hika hadaloy aw me maaha liyasmuti aamusoy man kana yuminu billahi walyawmi alaakhir lang ala lanka ilaahay rumaysano ilahay ortis inti qiyaama dildirahasurumiya og maalin qiyaama shididiyana xasuusan la xisaaba ogo falyakul hikakoolayo rasuulka khayran wala ka hadalaw markiusan hadal na fiiriyoy yani markiusa fiiri yani marki yani waa kaysa fiiriyo khayr hoob ka arag ka hadaloy ma e khayr maka aragna ma ahaa aha fayusmid waay mubaax busku hado hadifada isku aamusay may wale hadalkaas badan hadalkii lesaartama bug lakin buisme mutafaqun caley wahada xadiidkan kan eh wahada alxadid hadiskan kan sarix may kacadiya fi anahu shaniye yanbagi ini haboon anlaa yatakalama huwa insaankan hadalna ila ida kana alkalaamu kalaamka khayran imahin fahuwa kalaamka kheerka may wahuwa kalaam lkhair may bo aladigi wa saarat maslaxatu maslaxat ladi ladig maslaxadiis binaankayan wamataa shaka huwa shaksada shakiyo fi duhuri masla maslaxa hadalkan ad hadal adaleto maslaxadiisa moogote misma moogote ka shakiwa falaa yatakalamu mahadalaallay markaas taasan haboon dadisi jar hada alxadis saric may cadid yahay may kacdiya fi anahu shaniy yanbagi ini haboon an yt anlaa yatakalama huwa shasagan hadalna haboonto ila ida kana alkalaamu hadalka di khayran ki khayr badan ayma wahuwa kalaam lkhair may bu aladi kalaam daarat maslaxatu maslaxat ladi ladig maslaxadis muuqutay wamata waktigi shaka huwa shaksagi shakiyo fi duhuri maslaxa maslaxa muuqashadiya ka falaa yatakalamu huwa ahadki mahadla mahadshumos ware markaaso yani falyaqul kayra aw liyaskutbuha waan abi hurayraa abi musa radi alahu taala anhu gal abi musa may golay kulkan mare ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ay lmuslimiina muslimiinta keeba afdal fal badan muslimiinta keen fal badan qaala nabiyuna umay golay manyen fal badan salima bedbaadin almuslimuna muslimiinta bedbaadin min lisani lisani man manka carabshay kubedbaadeen waya biyadi man manka galantis kubedbaadeen kaasa muslimiinta man khayr badan waayo mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay ay saaso yani hadidkan an sal ibni sacdi radi allahu taala canhu qala sal may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may golay maya laman ay lamaane li ana ma aladigi in lamaane bayna laxyehi laxyeyna manka lamadis lafger lamdatiyo kusugnaadi in lamaane wamaa bayna rijlay rijlayma manka lamadislugaa lamdatiyo ki kusugnaadi in lamaane alaman anina lamaaney lawlima aljanatan lamaaney mutafakun caleyh rasuulka sala allahu alayhi wasalam ere ahi ay in lamaane eri mana carab shay ay ing lamaanay firji shayni ing lamaanay anina jan ing lamaanay lamadaasan kadig badan maana yani waa kay maybuaha ini carabkaas ilaalido lisaanka alfamu walisaan waay may kalku ay yani arab shay ay ing lamaanay markali arabka lamaanta ado lamin rasulka lamin nagadaas may in adan hadalno carabku suge kheer i haglay ka hadal anka yani afku suge anka ano wal halaale dhiiba ka anta lamaantistaasu lamada lugaa lamdhatiy wala kasugnaadeen lalamaanowna farjigu farjig lamaantisusuna mayba ini shahwa halaale mamirkalanka dhawaan taaso yani lamadaas anka in lamaano ani in lamaane rasul sala allahu alay wasalam may yalaman ay lamaane li an ma aladigi in lamaane bayna laxyey laxyey man manka lama isdabjir lamdhatiyo kasugnaada in lamaane wamaad ini in lamaane bayna rijlay rijlay man manka lama isdugaa lamdhatiyo kasugnaada in lamaane halaman ana anina lamaanay lahu liman aljanata an lamaanay sina garo an lamaanay muttafaqun caleyh hadi shardiya kuwegi oo manta shardila kuwelo jaazimo ficil iyonayo shardigaadaas le yani istifaam mahay yani lakuwelo man kofa lagofiya lamanu lamaano li an inlamaan ma bayna licyey wama bayna rijley almanu anin anlamaanay lah liman anlamaanay aljanata yani jas mutafakun aleyh waan abi mu hurayrata radi allahu taala canhu manta shardiyo hadi jasmin waaku maya laman lanki lamaan li an inlamaan yani ma bayna laxyehi wama bayna rijley inlamaan ala man jawaabtiy manta shardiy jasmidi ficilka mubaara man yalaman yani alaman lahu hadii oo istifaamilkuelon man ay yalaman lamaane markaas yalaman walgoda istifaamihoodlakuel man ay yalaman li in lamaane ma bayna lexyeyi wama bayna rijleyi ay in lamaane alaman anin re lamaaney lah liman aljana sanassoabtoalero ee lamada ficil walgoda muttafaqun caleyh waan abi hurairata radi allahu taala anhu anah an aba hurayra samica dheegi nabiy dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqul nabaga alkagolaw iyo dhegin alcabd adoon la yatakalamu huwa cabda hadle ma ahay bilkalimati kalima halintoo ka hadle ma yatabayan adasdan biha bilkalima yazilu taninbode biha bisababiha sabab lkalima kalimadi sababkeed taninbode ila naari naaranta ken taninbode wa abcada walfogaash badan mima kufogaansha badan bayn almashriq walmaqrib kufogaash badan iya naartana taninbode mutafaq caleyh wamacnaa yatabayanu yatafakaru anaha khayrun amla kafikra wa abi hurayra radi allahu taala anhu may rasulka dhegay sala lahu alay wasalam gol rasulka olaa dhegi ana wana aba hurayra sami adhegi anabiya ya gol nabada halka gola ina alcabda odoon la yatakalamu huwa cabda hadale bilkalimati kalimaliinto iya ka hadale ma yatabayanu huwa cabdaga mafikiraayo macadaysadaw fiha filkalima macadaysadaw kalimada afkila kubahaaskuerelaymaayna mashalbiisadaw kalima kheerre miya kalima kheer lahayn melunkadeelsiyaasa miya ma eraw mana mashalbiisadaayo isku hadalelay waana yazilu tarin bode biha bisabab lkalim haan tarin bode ila naari naarantiken tarin bode a abcadda yani walfogaash badan ya naartanka tarin bode mima masaafa bayna almashriq walmagrib dhadiyo haati mashriq i magrib masaafada dhadiyo haati walkufoga naartanka tarin bode sin galaw kalka yani saas lasku ilaaliyo kalimada kaadalaasabka akubahaas ma lang mutlaq eho walba lang rahaane wali fadaw hadalaayo wali fadaw suubyaw mahiri mana langa dhowti shileeda ilahay jamaacadong malka jamaacadaasa kutirtana jamaacadaasa untadong malkeraw mana adoo shaleedat ilahay hortiisa kusurmiye walisuudigin goon ahaan lakinlisaabtame yani kalkun yani saaso oo kalimadaas ad kahadalhaas fiirsato nafadeereed mana cadaysato kafikir yatabayanu yani ma yatabayanu nafyika jari wamacnaa yatabayanu cadaysadaw macnehe yatafakaru fikiraw anaha ana alkalima khayrun miya amisme laa khayr mahaana kafikiraw kalkun yani sire saaso ed maasiya qaado markaasa macnaasi wadame yatakalamu bilkalima kahadle ma yatabayanu ma yatafakaru mafikiraw anaha ana alkalimata ba kayrun miya am laa mafikiraw red fa yazilu red tarinbode bihabilkalima ila naar tarinbode on hadalka lagsku ilaali hadal hadal adan fildan oo adan mabafirin isku hadlaato red yani meedun dad jejara isku fiiriy red yani xifdi lisanti walamru bixifdi lisanati jarmi وanhu an abi hurairaa radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu laه wasalam qala nabiyuna umay goley ina alcabda odom la yatakalamu hu cabda hadle bilkalimati kahadle kalimadaaso min ridwan ilahi taala ilahi rahalaashidis kumide ma yulgi inridaan lahali kalima balang maskax in inridaan yarfac llahu ilahi korwele hu e cabdiga korwele bi hadi sababi kalima darajaatin an korwele wain alcabda odom la yatakalamu hadle bilkalimati kahadle kalimadaaso min sakad ilahi ilahay caridis kumide min sakad ilahi taala laa yurgi in inridaan lahali kalima balang maskax in inridaan yawi hogode biha bisabab lkalima hogode fi jahanama an ka hogode waanhu an abi hurera an nabiy sala lahu alay salam qala nabiy naumay golay in alcabd la layatakalamu huwa cabda hadle bilkalimati kalimalinto ka hadle kalimadaasoo min ridwaan lahi taala ilah ila allah shidis kumide maa yulqi huwa cabdigi miridow kalimado ka hadli kalimadi eedan faylata mirida usuna maa yulqi ning ridaan lah lilkalima baalang maskax ining ridaan oo qalbisha ining ridaan mana oo kalimadan faylata mis walban elaane isku hadle kalimadi kalimi oo ilahay hadlaashidisiyaa yarfac lahu ilahay korme korwele hu alcabda korwele darajaatin an korwele biha bisababi kalima anka korwele darajaatin an korwele wain alcabda odoon la yatakalamu hu cabdahadle bilkalimati yakadile kalimadaas oo min sakad ilahi taala ilahay cariris kumide kalimada oo ilahay dhirifsayteenas yaka hadle laa yulgi inin ridaan laha lilkalima baalan galbi inin ridaan jahwi hoogde biha bisababi kalima ya fi jahanam an ka hoogde rid rawa waa di suriyey kol hadalka shalbiw wal al walibu winaag dareema so winaagnimo shareecada ama faylen eraas yarin ertohon ka hadalay wal al wali shareecada dhahdiy ama yin ad malayaas yarin han yin ertohon kureebtonlay meel dadersiyan lamadi malo rawa buaari waan abi cabdiraحman abi cabdiraحman mayla kuriyey bilal bin lxaris almuzani radi allahu taala an ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasuulka may ka goolay ina arajula qof la yatakalam huwa rajul hadale bilkalimati kalima halinto yaka hadal kalimadaas oo min ridwan ilahi taala ilahi raalaashid isku mide ma kana huwa rajulkan on haan yadunu kimalaya on haan an tabluga hiya kalimadi ini deertay ma balagad wali deerti ini deerti malayaan yaktub llahu taala ilahi lahu lirajuli ngabtuga biha bisabab lkalima ridwana ridwan allahi ngabtuga ila yaum alqiyama qiyama maalinteeda inti lagu deer wain arajula rajul la yatakalam hadale bilkalimati yakadile kalimadaas min sakati ilahi ilahi arif isku mide ma kana huwa rajulkan ang haan yandunu ini malayaw an tabluga hiya kalimadi ini deersi ma balagad wali deersi ini deersin ing malayaan yaktub llahu taala ilahi lah lirajuli abtuga biha bisabab lkalima sakabahu sakab lah alla carigis yang abtuga ila ywm alqiyama lang argda kawa malikun iyo adis guliye fi lmuwada watirmidi nuri waqala tirmidi adidun hada adidun hasan saxiix وan abi cabdiraحman bilal bn الxaris almuzani radi allahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam qala rasuulka may ka golay ina arajula qof yala yatakalamu huwa rajul hadale bilkalima kalim halintoo kahadle kalimadaas oo min ridwan ilahi tacaala ilahi rahadlashid isku mida ma kana huwa rajulka nhaan yadun huwa rajulka kimalay nhaan an tabluga hiya kalimad ini deerti malay nhaan ma walwin oo balaga deertin deertin in lahay intaasa deertiso lahayna kalimadi meelfayl kalima faylskahadli iyo meelfayl deertiyaas ilahay kadadiisa yuktab llahu yaktub llahu tacaala ilahay abtuge law lirajuli an abtuge biha bisabab lkalima ridwan ridwan alahi ala raalaashidisan atugada ilaa yawmi l ilaa yawmi maalin inti lagu deeriyalkaa huwa rajulka lakulumaayo hu allaha taala kulakuluma wa in arajula kofusun layatakalamu hadale micalbisadaayo fil kalimati ka hadle kalimadaas min sakat ilahi taala ilahay caridiisku mid kalima ilahay dirishaysa deelsiaaso ka hadle maa kana rajulu rajulkana mahaan yadunu huwa rajulka ini malayaw mahaan an tabluga hiya kalimad ini deerti ini malaya mahaan ma wal win oo balala deerti iyo kalimad walaada sadeedkisoon lahayne kalimad waan iya kahadale waan ilahay dirib sheege yaktub llahu tacaala ilahay lah lirajulin abtube bihadi sabab kalima kalimadaas usun kahadali sawshe fakadahu sakad lah alla caririsiyan abtuga ilaa yawmi yalgaahu ilaa yawmi maalin yalgaa huwa rajulka kulma huwa allaha taala kulma lukdeed sawama yuriy xadiska malikun fi lmuwatai watirmidin wili qaala tirmid mari xadisun hasanun sain can sufyaan bin cabdillahi radi allahu taala canhu qaala sufyaan may kagole gultan mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo xaditnii in sheekoy biamrin amar in sheekoy amarkaasoo actasimu anaan gobsadaw bi bilamri amarku ana dhab eraayo gobsadaw in sheego qaala nabiy naumay golay dhul dheh rabiya ana rabagay allahu ilaahay waay dheh horta yani tawxiidka dir markaasu bacda mastaqim be toosnaaw ahe sufyaan bin cabdillaahi qaala kultu mere ya rasuul allahi biamrin amar in sheeg amarkaasoo actasimu anaan gobsadaw bi bilamri qaala nabiy mere kul dhe rabi an rabagay allahu ilahi way dhe uma bacda dalika stagim toosna kulsan mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ma ahwafu ma shaykan lag obsa badanyi keew takaafu anta ad obsadaas calaya an obsadaas wali an obsadaaso ama dhid in sheene adleta kan lag obsa badanyi keew ma ahwafu ma ma ahwafu shayin shaykan lag obsa badanyi keew shaygaaso takaafu anta ad obsadaas calaya shayga ana korkayn oslaaskana obsadadi keewo faakada nabiy nabo gobodi sala allahu alayه wasalam bilisaani nafsihi nafsi nabiy sala allahu alayه wasalam rasuulka naftis lisaan shee gobodi carif shee rasuulka gobod uman qaala nabiy naomay golay haada walang obsadeen kan haada kan alang obsade kan hoob adan reebna kan alang obsade rawa tirmidiy tirmidiya wacdiya tuuriyey may werey yani lisaanuka asaduka tili lahay carabka tiga maywa liweka hadii ad dhiida ka aame mana hadii ad reebtoona kubadbaada shay saasu mana sa rasuulka sheega faakada bilisaani nafsi kan agobdi kan kan iskureeb kan amelogiride kan la isku reeb kan reeb faakada nabiy kan alang obsada kal walilakin obsadaw kan lag obsa badinyi carabkan wari rasuulka afkan wari may wele afkan kalimadu hakubate gofka goortalan gooye marmar kalimadu afshel kudaas rab goortis banaanka baya afkile kubati wa yani saasu reed kalimadoosan hadal ya dhibaato badan son afkaas kalimados ka hadalya naarka melankosason deersiyaas kalimados ka hadalya meerfaylana deersiyaas koka afka ilaali ureb faakada nabi nabo gobday bilisani lafdi nafsi nabi nabag sala allahu alayhi wasalam nafsi tidis lisaan shee gobday uma qaala almustatamari hada kan alagobsu badnyeen sawama yure xadiska tirmidi waqala tirmidi mari xadisun hada xadisun waay xasanun darjidisatange saxiixun o saxiixun wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala ibni cumar may ka golay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay laa tukfiro ambadiden alkalaam hadal ambadiden hadal ambadiden bigayri dikrilahi ate ilahay dikri shay eyr shay hadal ambadiden may wali faina kasrat alkalaami hadal badiyow bigayri dikri lahi tacaala ilahay dikri shay eyr shay hadal la badiyo daswatun enjegnaan yahaadi lilqalbi qalbiga enjejiye wa ina abcd annaasi dadka kan kafogaasho badan min allahi min raxmat illahi alla raxmadiisan kafogaasho badanna alqalbu saaxib lqalbi lkaasi dalbiga injegnaay saaxibshay rawahu tirmidiy ibni cumar radialahu taala canhuma qaala ibna cumar mere qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha me goray laa tubsirun badiden alkalaama hadal an badiden hadalkan badiden bigayri dikri llahi tacaala ilahay husiyay keyrteedan badiden wa fa ina kasrat alkalaami may welay rasuulka cilo wala hadalka badan dhibka leymay bua fa ina kasrat alkalaami hadalka badnaantis bigayri dikri llahi tacaala ilahay husiyay keyrteedalaka badiyo bas baswatunganjegnanyo haadi lilqalbi galbiga jejiyo dankoob hadal badiyo dalba kaenjege her nog magaadlo madhugunsado kor madhugunsado kor herki masamey kor e, darurog yani dhibsade cibaadada dhon dalbigiba enjege cibaadada madhibsade se kumooda se lay markooley oo bisaidka lay markoole kuboofay lahay binaankoob ssin bilaaw reebtaas ooba kanagadona mada gobada ka gale haddana moode lay mana dareere lay mana dalbigiba enjege her nonba mafado kisto ya us her dhugunsado muwaaleko dalbigi enjege hadal badnaantasa enjejigiy waina abcd annaasi dadka kan kafogaasha badan min allahi min raxmat الlahi taala ilahay raxmadiisa kafogaasha badanna algalbu galb waay galbagaas alkaas enjegan galba enjegan ilahay naxariisiisa kan kafogaasha badan dadka sawa tirmidi tirmid kalkan wali galbaga dhanba enjejifad khayrka milhe galaay dhanba enjejiyaw hadalkaas badan oo ilahay digri shaynan haynu may kalkan cagsa aha kalaam hadi la badiyo dikrullahi lakabadiyo galbaga yani waa kay kawiinade galbag galbaga khayrka kagaadey yani waa kay saas way xalaawat liman aleg ofka mana oo marba ilahay yani ahi alaa bidikri llahi tadmain lgulubwa dikrig ilahay maybo galbaga kaxasale galba wala kaasala dikrig ilaahay hadalka badana kainjege kalku lamada kalku cabsi iska fiiri kawa tirmidiy tirmidiy adis uriyey waan abi hurairata radi allahu taala anhu gaala abi hurayra may kole gaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahay rasulsi may kole man wagalaaw ilahay lansikadorman shara ma bayna lixyey wa shara ma bayna rijley dakala ljana wa xadiiski o dha alafidi man kofal kofki wagallahu ala dhoorohu manka dhoog shara ma aladigi sharkiska dhoor istagara huwa maaga sugnaaday bayna lexyey lexyey man manka lama isdaftir lamdhasyo kusugnaaday carab shay a carabkaasoy lanka ilaahay ka dhoor wa shara ma aladigi sharkis ilaahay ka dhoor istagara bayna rijlay lama isdugaad lamdhasyo wali sugnaaday sharkiyo ilaahay ka dhoorwa dakala huwa mankaaso aljanata gale shara ma bayna lexyey hadalki adkaadalaasi oo kale shara ma bayna rijlayni farjigi melongakiliya o kale rawa tirmidi adis wariyey wakala tirmidi adiun hada adiun hasan وعan cقبat بni camir رadi لlahu taعala canhu qaala cقba may ka gole kultan mayra ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisiyo ma najaato fakisho mayaati may lakufakade aakira may lakufakade ila muruga jarta murug kalkun yani asxaab rasul dad eedn dadaala ahay dad aakhiradiyo imansho kaamil ee xaqiiqan gaban in ilahay orsuruma doonaan awalan la sheegahay cadaabka la sheegahay jar janada jarta ogo xaqiiqan gabo fol yahay maayo isku dareer warsadaa suubi warsadaas kaadal ma markaasa warsadaa mayla kufokada lin mana aakira mayla kufokada ila ilahay rasuulkiisi sala ya rasuul allahi man najaato fakasimayaati cadaabka aakira mayla kufokade qaala nabiy naomay gole amsik calayka lisaanaka kan lay gobay amsik gobay calayka korka lisaanaka carabka gobay carabka kan i dhabsi anfasacdoy walyasca hiwaasacnagdoy walyasca hiwaasacnagdoy kaas daytuka guriga ka hiwaasacnagdoy bulshada anun dhahgalaayo macrifo weydiyaayo mashhuurnimo weydiyaayo nhaato gurugakin waasanagabay wabki calaa khadiatika gefa korshen ngoy wali gefa koodhi binaadin letadhiyo dhii korte wali gefa koodhiyon ilaaho dhe oy ilaaho an ilaah kalma gab ilaahu dembigaaso samey odon mudrib aya ahaa adin rabun gafurun fafirli saas le oy wa hay amsik calayka korka lisaanaka gobay walyasac iwaasa anagdoy kaad baytuka gurugakin waasa anagdoy yani bulshada oo dhahgal walbadanaadhagkooye kolkin yani dhahgalkan badido gurugakin wasanagba wabki oy walidanta e batma walakal idalay wabki oy calaa khabiyatika gesa korshe mooy hawa tirmidiy tirmidi adiskurig kala tirmid mar adisun hada adisun xasanun darjibisasan waan abi saciidin alkhudri radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naomay gole ida asbaxa bnu aadam ibnu aadam adi waa bariisiye faina alaclaa hubniyaalka kulaha kula alaclaa hubniyaalku dhamaantiyo tukafir may onayo yani nsulawase alisan lisaanka nulawas tagul hiya aclaadi meeraas itag ilaha lan yaho ilahay korsoy siinaa dhahdaan may weli fa inamaa naxnu ono bika ada goboda ahan fa inamaa naxnu ono bika ada goboda adilinin gobode fa in istagamta hadii ada toosanaad istagamna ununa wain icwajajta hadii ad golocsanton icwajadna unun golocmaan sidoo adin hingaabiyasilanyaho ilahay koobsaysaraalima carabkeedaskuanaanadahay ida asbaxa ibnu aadam ibnu aadam hadii waa bariisado fa ina alaclaa ye rasulka sala lahu alay slam hubna hubna bini aadamka kulaha kula alaclaa hubna hubniyaalka dhamaantiyo tukafiru hiya ay tadilu hiya idkakinfasirdon wamacnaa tukafiru lisaana firiyo tadilu watakhlacu lahu inisdulaayas waanan khuducas tukafir hiya aclaadi khulucase alisan lisaankiy inglis zulaayas waan khulucas lisaankiya khulucas a lisaankiya hoos galaas khulucas mayle tagul hiya aclaadi merase rasuulkan sheegay sala lahu alay salam istaki ilaha lan yaho ilahay kobsay fina dhahdaan carabkeeda lahadlahay carabo ilahay kobsay unu dhahdaan walba unka samaysay fa inama naxnu un yani unamaywa muwakaluna bika adilining wakaaladi un adilining wakaaladi adi wakiilkan eh merung ning ridoy merung ning marsidoy saling wal adaa kubahi ay unun lining adaamna saling man wal adaa kubahi arabka ladijir fa inama naxnu nu kulu wakaaladiya ana bikaada lining wakaaladi adi wakiilkan eh fa inama naxnu bikaada gobadaw ahaan fa in istaqamta hadi ada toosnaat istaqamna ununa toosnaadan carabkiiba hadi walfayl ka hadal jasadkinusun saasa dinigaasare kalimatlislaam ka hadle carabki laa ilaha ila allahu tawxiidka gide bes hubnaaginiyon la jaraayan hadi laakin kalimatulkufr arabki kahadalon hubnaagina la jaran ay maahin hubniyaalkana isinglajartan malarabkanla fiiriye kalkan adikila jarni lan yaonotoodali wain icwajadta hadii ad golocsan toon icwajadna unan golocsamaan sawa tirmidi tirmidi adi kuriyey macnaa tukafir lisaana macnaha maybua tadilu hiya acla ali andulawase lahu alisaana lahu lilisaani andulawase watakhlacu hiya aclaadi khulucase ini khulucase lah lilisaani khulucas wa hayadi kalkun kinduleysanaki khulucsagna layin mana waan mucaadin carabkaaska kalkun win khatarna ilaali adon waan mucaadin radi allahu taala anu qaala mucaad may kole kolson mari ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo akbirni isheeg bicamalin camal isheeg camalkaaso yudkil huwa camalka giliyaw niyan igiliya aljanata igiliyaw wayubaacid huwa camalka fogaayo niyan oo fogaayo min annaari naarisi oo fogaayo isheeg qaala nabiy naomay kole lawadlaahi kadaaraday sad xabiibi dhabahaanga saalta suaali an amrin arin ya suaali amarkaasoo cadiimin wiin ya suaali wainahu ina alamra amarkana layasirun kii fududo calaa man shakso korsheyn fududi yasara allahu tacaala ilahay fududaayay hu amarka aleyhi alaa man man korsheyn fududa ama wainahu ina alamra layasirun kii fudud calaa man an fududi yasara allahu tacaala ilahay fududaayay hu amarka aleyhi calaa man manka korsheyn fududaay lanka ilahay nfududaay nfududima aranwiga waa aranti waako kalkun tacbud caabudaasle allaha tacaala ilahay caabudaas laa tushriku anta malgudaajias bi bilah alishaya malgudaajias tacbudulaha fasirshale jumla tafsiriya ilahay caabudaasade walba malgudaajias toogmada iyonayo caabudo kuwal ilahay ad lgudaajias majiraaya watuqimu anta ad ogasay asalaata salaada waktisha katukudaas watuuti siyaasa zakata sakada mustaiginta siyaas dadkimaduden oo ilahay katargaliya siyaas watasum anta soomase ramalana soomas wataxuju anta ad xajihaas albayta kacbada an xajihaas ooba awoodowa uma qaala rajul merela uma qaala nabiy nao may ka gore alaa adulu tusiyay kaad kutusiyay calaa abwaabi lkhayr khayrka ilbaabyaalki kutusiyay natusi asawmu soomka junatun gaashan wa soomka gaashan atursu gaashan walwiqaaya saaxibka dhoore shahwada ku dhoore macsida ku dhoore ah fayagihi anaara ureed naarna ku dhoore ureed gaashan haye wasadagatu sadagadoona tudfi hiya sadagada damyaas alkhadiata gefka damyaas gefyalkoodi iyo damyaas wa kama sidii yudfi ma u biyo damyaayano annaara naardan damyaayan oo kale wasalaatu rajuli rajul salaatis salaatuleil fi jawfi min jawfi laili fi jawfi lail haminka dartis salaad haatina yana min abwaabi lkhayri khayrka baabiyaalshee kumid uma tala nabiy nabo akri tatajaafa may fogaadayaan junubhum dhiniyaalshoo fogaadayaan an ilmala an ilmalaajic makaan jiifyaal yadcuuna rabbahum kawfa wadamaan yani kolkan walayo meelan kudheeradaayaan meeri jiifkiya kahalaaway jiifwaayeen ma eh dhahanha gobatay jiifwaayeen kuleela gobatay jiifwaayeen ma eh bal may bua kawfan wadamaan walayo meelan kahaayan sarirtiyo o tartiisiyon jiifan wal halaha siya wal murugsiya onjanan kahaayan qofsi ilaahay goobsadaayan in raxmad ilaahay oo damacaayan a kahaayan oo dadki o iskuraaxaysadaayan diraanysreli o kahaayan wala dhafaraayan mana may dhafarsiye obsa ilaahay ka iyo raxmad ilaahay oo rajeeyan hajar badan haleelali hataa balaga anti kudeer balaga nabiy laa kudeersi yacmaluuna haayada meel kudeersi uma qaala nabiy nao may kagoor xadiis larbici alaa ukbiruka makin sheegay bira'si lamri amarka madishay kin sheegay wa camudi camudi lamri amarka mana amru diin alalijeed diinta lalijeed bidcatlamri amarka oo diinte diinta madasha kin sheegay wa cumudi cumud lamri amarka suga e tirsha kin sheegay diinta tirsha kin sheegay wadirwati sanaami sanaami lamri amarka korosha koroskaas baarshay kin sheegay milo baarsha foodisa dirwati sanaami sanaami amri amarka korosha koroskaas foodis meelin koray meelo kin sheegay in sheego ulton may ka golay balaa ha ingisheegna kaala in sheeg ya rasuul qala nabiyna umay gole rasu lamri amarka madasheey alislaam islam waay wacumud cumud lamri amarka tiirshayna asalaatu sala asalaatu cimaad diin wa diinka tiirshay wadirwatu sanaami sanaami lamri amarka koroshay foodis meelan fal badanna aljihaad wa uma qaala nabiyna umay ka gole alaa ukbiruka makin sheegayo bimilaki dalika kaas ko milkiyaw kuli dalika almadkuuri kan adilha sheegi kuli shay ko milkiyaw sheegay ahay kulsan may ka golay balaa sheegna kaala in sheeg ya faakada nabiy naba gobodi sala lahu alay salam bilisani lisani nabiy naba carab shee gobodi qaala nabiy naomay gole kufa reeb reeb amar ficlo maro kufa reeb calayka korka reeb yani waa kaysaas hada kan usreeb kan lay reeb kulton mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo wainaa on lamuaakaduna walanin gobday bimaagi yalanin gobday natakalamu naxnu nadalan bi bima maaka hadalaan o lanin gobday fakala nabiy naomay golay sala allahu alayh wasalam aslatka umuka aabak wayta e wal e naasa dadka afgambiyey fi naari naarfiisi afgambankaridey calaa wujuhihim wujiyaalkooda n afgambiyey ilaa xasaa'idu alsinatim carabiyaalkooda waxyaalihi lakashafi maahin ilaa xasaa'idu alsinatim carabiyaalkooda walilakashafi walilakahadlay lakashafi ma wal kala naarta afgambankaridey hawa tirmidiy xadis uriye o kala tirmid mere xadiiun hada xadiisun xasan saxiix وkad sabka شarxh شarx الxadيi xadيka sharashinanindhagi وan abi huraiرata رadi aلlahu taala an ana rasuul الlahi sala الlahu عlيه slam qala rasulka may gol atadruna kasaasana malgibat hanwalilka jeed hanwalilka jeed kasaasana qaalu may golana saabta allah وrasul aclam qala nabiy no may golo dikruka adhusawka akaaka walaalka bimako saas yakrahhu aka kaadaw ila maylangare fareyta afirni waram ya rasuul allah in kana fi aki walaalkay dhadis hadi haaday ma walhaad yagul an kagolo hadi haadin koram qaala nabiy naomay ol in kana fihi fi akika walaalka dhadis hadi haaday ma walaagi taulka goras hadi haadi fakad iktabta hamatayhu akaaka hamati wain lam yakun adi ngaane fihi fi akaaka ma walang haana taul antalka gorasa ngaanen fakad bahata ben abuuritayhu akeeka ben abuuriti rawa muslimon muslim iya waadis weriyey an abi hurairat radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alay salam qaala rasulka may gole atadruna kasaasana malgibat waa mashuol ilkijeelkasaasana gaalo asaabta merena la warasuul aclam asaabta adaatiyo may haytay hata hadi shaygo kasaaya yani kasaasana hoob dher ilahay rasul sha ogaaraay mana saas shayga hooba kasaas lanka kuwarsadahayo lang caalimey ha kasay maleraayo yani walan sheegay walan bandike mana nin sheega lilay mana may wala siyadan kasaas me sifaide kin kudiyaadiyo dhiko kolka yani saabta ma erahan allahu rasul hata hadiyo allahu rasul aclam sa allahu aclam salasadinata qaala may kagolay dikruka adusawka akaaka walaalkahu saas bima walaagina kusaas yakrahhu akakaadaw walaalka muslimka waluskahdaw inyad kasheeg biyaha masheer rasulka walaan hadalkan kahada in erto iya kaleyin lanki er macafiyaw iya kaleyin waan adin eray taasa masheew dambu ama shu ila may lerefreyt akbirni waram in kana hadi haaday fi aki walaalkay dhahdis ma shay hadi haaday aqulu anaan kagoolay walaan kagoolay hadi ayi jisoya rijisnimadii ayi aye yani wali ana katilmaamay dom usud usuda tis kasugayin sadew qala nabi naomay gole in kana hadi haaday fihi fi akiika ma walaagi taqul anta kagola kasi kasugayin fakad iktabta hamatay ho akaaka hamati walaa yaktab baclkum baclan ilahi tan lahayo nahyi xaaram waa ini hamaton markaas hamati abuskaada wain lam yakun hadi ngaane fihi fi akika walaalka dhadis ma walaagi taqul anta kagola sadi ngaanen markaaso fakad bahata been abuuritay akaaka walaalkaaka been abuurita walusugayna bakasheegays markaas arinti o dhay butan balakoyt butan cadiim isman cadiima been abuurasho eedun wiin lang walanhayn kasheeg oo dhay ama shilay haytay kudamba wiintu butan ba samaytiy mana ashad lgayba iibo hamashakadarn waay yani butan keen been abuurita wa muslim muslim ya ades wuriyey waan abi bakrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay wasalam qaala rasuulka may ka goolay fi hudbati hudbat nabi nabag dardaartis oo khudbus akriyaay sanadkii oonka damboy rasuulka cadkaan oo ma dardaarmaayey dardaarmaaye kumaanku muslimiin adka adkasuge kuibaadeen on dardaarmay khudbadaas batiye may dardaarmay yawma naxri dhundhawk maalinti maalin tumunaad yani may dardaarmay biminan yani maalin tumunaad shalaykii oo kale may dardaarmay biminan fi minan fi xajat lwadaac may dardaarmay ina dimaaakum alaa hoya ina dimaaakum diigyaalkin وamوaalakum maaliyaalkin وaacrاalakum nasabyaalkin xaraamun xaramya calaykum korkinsin goaad ka xurmati yawmikum maalintin sada xaramangayin oo kale hada kan fi shahrikum bilin hadiya sada xaramangayin hada kan fi beladikum beladkin beledu maka hada kan sada xaramang oo kale alaa huwa yahay hal ballatu sarkum ina dimaakum ina safka dimaa'ikum dhiigin ubawshay dhiigin deedidan bacligin baclika dhiigshay deedi walow ido mugsha hada dhiigasun dhiig deedidaam taadin muslimiintasin dhiig deedidaam maal isugaadano isdulmidan nasab hamisaano yani nasab kolka sheegdan xaaram yasin ku haadeen rasuulka sala allahu alay wasalam isin dhong korkin xaaramasin ku haadeen ka xurmati yawmikum maalintin tumuna sida xaaraman e tooke may wele ayaamtan ayaamu tashriik leeraayo misma ayaam yani ayaamtun bilcashra iyo ayaamu tashriik kulli ayaamaad eedan fal badano camalki la suubi i dembigi la suubiyo dembigi la suubiyo dambisha eedan wiinagaw camalke la suubidoon ajarsa eed laablaab e nagdaw mawasim lxaj yelr xajka mawaasimkis waktiyal kastay wakti ee duaado la badiyaayo yani eedlina ilahay lanasatugayo ilahay walkaas waliskatugda lahelaayo waliad ajar e samayson ajar lahelaw wakt lgaflana eto mana wakti dadka may buaha ka faraxsanyin iidu alayna cibaadada lasku yaraayo mana kalka cibaadadii hoob yaraaton waktigaas afluga e lanki cibaado badi ajarkeedan badade mana ina dimaakum dhiigyaalkin amwaalakum maaliyaalkin waaacraalakum masabiyaalkin xaraamun xaram iyo calaykum korkin siinkuaade kaxurmati yawmikum maalintin sada xaramigata oo kale haada kan fi shahrikum bilin dhahdi haada kan sada xaramigata oo kale fi baladikum baladkan dhahdi o sada xaraminka in haada kan alaa hooyahay hal balagtu xajat lbalaag iyo xajat lwadaac iyo yalaraay xaji magyaal badan aliya mutafaqun caleyh dardaarti rasuulka kumid arta sala allahu alayhi wasalam an aishata radi allahu taala canha qaalad aisha may ka gole kultu linabiy nabo may ngara xasbuka min safiya min kada wakada san arilata aisha kultu mer linabiy nabo maynara sala lahu alayه wasalam xasbuka rasuul ala kaafiga min safiyata safiha shekooka kaafiyaw kada wakada sidi sida ini atu gaabantub riwaayka waa ku kala bacd ruwaati tacniima najeeda kasiratan najeed gaabantu mana walisragabi safiya yani min umaati muminiin kumid safiya bintu xiyay yani asal shay yahuud ahayti yani lanko yani reer banonalir yahuudi leraay sayidsa oo xuyay binu ahbab leraay yaqal gibirsan safi leraw kolku kuga saalay yahuudiyo lakafaala khaybara lakugafaal hawshe hore ba yani reer ban qurayda la dilay usul yani awlaadisa meelo jaran khaybaro jaran yeel meelo roogdi marka hartago oo yahuude oroosi oroosi kubat hartigi yani khiyaani samay islaamka khiyaani ka samay wal dili warooba haytisiyan hakobli gafaal hakobli bas marki kan rasuulka guursidi sala allahu alayhi wasalam yani islaamki gibra muminida hoosaase ahay dalisema yani saase oo manaha un yani marmarkoose oo kale anfaanta ma jiren bilaanta bilaanta lalagab azwaaj nabi sala allahu alayh wasalam siyasi kale anfaanta ma jiren una rasuulka garaabadiisana la dhalani adin yahuudan dhalati kada walaaafeer jiren mana rasuulka dacwada jirta rasul ala saa leyn yani wafi masalam adin ay ka deeri kore rasulka sala allahu alay salam yani yani bint lkarimi iyo ibn lkarimi ibn lkarimi ibn lkarim yani saasera rasulka sala allahu alay salam mayn dhalatay ka dhalay nabi ka dhalit naba oo oh, naba dhalay naba sii dhalay naba sii dhalay ka dhalay adinay ka deeri korsaaraay rasul sala lahu alay salam yani abtirshe meel yacquuba gale nabi yacquuba abtirshe sii gale yacquub yani waa kay awshay oran sii wed kolkunkeed man yuusuf kubilaab nabi llahi yuusuf nabi yacquub nabi isxaaq nabi ibrahim kon afar nab isdalen ad ku dhalatay adinay ka deeri korsaasaaraay man yani reed hadi walaaw yar may lata aisha masir ahaan nooc min al yani masir waa kola safiy gaabanta gaabanta safiy gaabay togmay kokafilna gaabnaantiya ba kokafilna saasa anunga yani may bahayt gaabnayt lakin gabra ajig leho oh. waa tacam kariyokun eed arabtuna kudheerahayt ele may bua dadkaasa kukoy tacamka eed tacam fayna anun kariy kart id walaa kuma siilay mana kalkun reed gaabantu manaa gaabayto waa kaasay sa rasuulka sala allahu alayhi wasalam eri lawadaahiya kadhaarde kad gulti kagooli aisha kalimatan kagooli law muzijat hiya kalimadi ade la berxo lakadheeho bima ilbaxri bada biyooshe lakadheer lamazajad hiya kalimadeede dheehe fatay o albaxra badadon ma albaxri dheehe fati saasa ka hadli mana e rasulka sala lahu alay salam hamashadii mana hadda kasiirnimadi horta gaaban gaabana golowi laakin ka sheego kaas iyo banadiidaay mana kalkioodhama wafka yani dikruka akaaka bima yakrahati hamashu kalku yani rasulka mary sala lahu alay lo walaad ka hadali bada biyooshaga dhehe fadi sida laogina bada biyoosha eedan badini mali sheegay badi biyoosha i wali binaanka o binaan aho i wali biki jaro hoob la fiiri inta biyo badan sida meelo adduunka adi dhulkalangiibi lama meelo kamid aba biyo kafidhilan hal meelo day binaaw mana si biyo badin kolkun biyoogi saasan badanaayeen hadii kalimadan laylaka daryeeri rasuulka sala allahu alay salam biyo dhon uru lahaayen biyo dhon ur anaga kalimadan urka insheena sin wantu kalimad kulta may kagolay linabiy sala allahu alay salam xasbuka kaafaga min safiyata safiyashe ko kaafiya kada wakada waay kala baclu ruwaat ruwaata baclugood ma ereg tani hiya aisha ma lijeede basiratan alijeed kada kada tumana basiri lijeed gaabonta lijeed faqala nabiy naumay goleyla wallahi e kadhaarday lad xaqiiqid ama gulsika gooli kalimatan aisha kalima harinto iya ka hadli law musijat hiya kalimadiyada la berxo la dheeho bima ilbaxri badbiyoosha laka dheeh lamasajad hiya kalimadiyada dheexafadayhu ma albaxri dheefa qaala meertay waxakaytu yani waa kay sheegi law linabiy insaanan wafkoon sheegi walaw sa i yeeli faqaala nabiy naumay golay sala lahu alay wasalam ma uxibu ana an majeeli ani anib xakaytu in an ka sheego insaanan insaan ka sheega kusheegoy majeeli insaan sahay sahay an ero olka sheega majeeli walhaal ina lii anin in sugnaaden kada wa kada antaasi intaas eeba in sugnaaden e rasuulka sala lahu alay wasalam rasuulka ee malahayne laakin yani qof kolka sheego shay taasan diidaay inti an qof kal walka sheega fadi aniba iska filan aniba tida isfilan rasuulka an naftayba intaas intaas laamay qof kalku sheega saas red yani maylare wafkaas usub yani isu is kasto oo lanka kas lanka kala intifiri fad isu isfiri lan liibani walare mana ad isfirido dhan baayo ad istoosid muraayid inaskaado istoosid mana inti wafkal kasaalo fadi oo yani saas adi nisanmaamo fadi ad isfiri mana may maylay sala allahu alayhi wasalam waxakaytu shea ciise gaalada ciis meertay waxakaytu lah linabiy an sheegi insaanan an sheegi faqaala nabiy maray ma uxibu ana an majeeli ani anib xakaytu ini an kusheekoyo insaan insaanku sheekood mijeli walhaal ana li anin in sugnaadaya kada wakada intaas intaas in sugnaadayan waina li anin mayba naftayba ma in sugnaadena kada wakada in sugnaaden misma e yani inian qof walku sheeg intaas intaasan kasiyey qof walku sheeg lier mijeliy mana ma uxibu mijeli ani ani baakaytu ini kusheekoy insaanan kusheekoy waina li walhaal ina li jumla alel kuelo anin kada kada intaas intaasan kasiyey iblo walku sheeg lier mijeliy isme naftay ban taas intaas le ma uib nujel ni akayto insaan kusheeko nujel waina li anin insugnaadeen kada kada antaas intaas eba insugnaadeen of kal wal kusheeg nujel ani bay tarago umbaan sawa abu daud abu daud adis wariyey watirmidi wagala tirmidi mal adisun hasan saciy unina tacliimay rasuulka dima malahayne yani walba maate malahayne rasuulka macsuum ahay laakin unina tilmaamahay ofku is isfiriyoynlay mana filankal firila wamacnaa mazajat ho yani mazajat manaa maygoa khaaladad hiya kalimad ad kahadli dheefad hu ma albaxri bada biyooshe dheefadi mukhaaladatan dheehow ya dheefadi mukhaaladadaas oo yatagayaru doorsoomaw biha bisababi lmukhaalada sabab shay dacmuhu dacmu maa ilbaxri bada biyooshe dhadansha yani doorsooma falin aw riixuhu riixulmaay maagaas urshay doorsooma falimay waani lishiddati natniha natni lkalima kalimad adag kahadli urkeeda daraadiye iwa bubxiha bubxi kalima kalimad adkahadladi umaatid iyo daraadiye badadon akadiyosha doortoma fadin mudubsha isbedel fadiya rasul mafaylo kolkun kofinaadane walaalke muslimke walaal kolka sheegd saasan homsalilay mana wahada xadiiskan kan e wahada alxadiisu min ablagi zawajiri anaanyaala tanka xeel dheer badan iya kumid ata an lgiibatina lasku anaanadaaw anweeloy mana o adweeloba saas oo kale nguntu wa wahay wa hada alxadiis xadiiun kan wa hada alxadiisu min ablagi zawaajiri kelimyaalo oo dad anaanadaayan can ilkiibati hanheshe dadku anaanadaayan san kuxel dheer badan yo kumid atuwa qaala lahu tacaala ilahay may kagooley wamaa yandigu can ilhawa wamaa yandigu huwa insaanka mahadlaw can ilhawa maya nabag wamaa yandigu nabiyu sala allahu alayh wasalam wamaa yandigu huwa nabag mahadlaw can ilhawa huwa heshe makahadlaw in huwa ma huwa shanag mahaan ilaa waxyun layhaad waxyigaasoo yuuxa la waxyooday wamaa yandigu huwa yani insaanka mahadlaayo amaydig huwa nabaga mahadlaw sala lahu alay salam marki adi rasuulka sugiley kawdis maku hadlaw in huwa ma huwa kalaam shay mahan ilaa waxyun layaad wacyigaas oo yuuxaa lan waxyoogay can abi an anasin radi allahu taala canhu qaal anas may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahay rasuulsha may ka golay yani lama curija biya marki laili kori iyo marartu mari marki laili koray sunadi laili kori curuj ay micraaj iyo micraajki iyo marartu biqawmin amari lahum lilqawmi qoomka leh adafaarun idiyaalo leh min nuxaasin weliba maare idi maare le yakmishuna egdayan wujuhan wujiyaalso magaar kufiigayan wiji kufiigayan wasuduran webedso magaar kufiigayan kulta mere man haulaai ya jibriil jibriil hang may haayo qaala jibriil mere haulaai kuwan aladina kuwiu yaakuluna ama jaren addunya markidoogen luxuuma naasi dadka hilibiyaalso ama jiren dadka amada jiren mana وayaqacuna dhiyaayan fi acraabihim nasabyaalkood ka dhihi jireen rawa abu daud adis kuriye an anasin radi lahu taala anhu al qala rasul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsa may ka gole lama curija marki liilikory bian liideelmiyay liilikory ya marartu mari biqominga mari amin liideelmiyaay may mari qooma mariya rasulka qoomkaasoo lahum lilqoomi qoomka le adfaarun idiyaalo leh adfaartaasoo min nuxaasin maariyaale e yakmishun mahay idiyaalo oo maare e walaynda dhe yakmisuna hegedaayan wujuha wujiyaalkood hegedaayan e yajraxunaha wujuudi dhaawacayan bilkumushi wahuwa nahshu hegishuwa wasudurahum hibadiyaalsona yani dhaawacayaan fakultan may kagolay man haulaai kuwan ay ya jibril jibril an ay qala nabiy na may kagol qala jibriil haulaai kuwan aladina kuwi waay yaakuluna ama jaren luxuma annaasi dadka hilibyaalsho amayan wayaqacuna dhiyaayen fi naasi acraadi ma acraadi naas dadkana sabayaalshonaka dhiyaayen haniyo hayo han sayar a mayura abu daud abu daud iyo weri waan abi hurayrata radi alahu taala an saasan hantu kalku mana adaabkas adadesiya waan abi hurayrata radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilah rasulka may gol kul lmuslimi muslim dhamaantis cala lmuslimi muslimka la xaraamun xaaram ya ku hadi damu lmuslim wa cirdu cirdu lmuslim wamalu maal lmuslim rawahu muslimu muslim iyo adis la weriye ana rasuul lahi sala lahu alay slam qala rasul may gol kul lmuslim muslim dhamaanti cala lmuslimi muslimkala korshay xaraamun xaaramya ku haadi damu dam lmuslim muslimkaas diigshaye xaram ku haadi wa cirdu cird lmuslim muslimkaas nasab shaye xaram ku haadi wamaalu maal lmuslim muslimkaas maal shay xaram ku haadi lan kasta muslime lanka kala korshay diigshay xarama kuway nasab shay xarama kuway maal shayna xarama kuway sawa muslim muslim iya adilkan wuriyay baabu tacriimi samaaci lgayba wa amri man samica gaybata muxarama biradiha walinkaar ila gayri wallah alam